بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وحول المصنف رحمه الله تعالى فصل في اختلاف المتداعيين في العقود وغيرها fasalkani wuxuu ku saabsan yahay labadii qofay wax isku sheeganayey khilaafkay isku khilaafayeen cuquudda waa iyo islaamka iyo cidqiga xornimada ama xoraynta saddexdaasu marka ka hadli doonaa mualifku istabadhigi doonaa qaala idaa qaala hadduu dhaho labadii qofay mutadaaciyeenkii mid ahaan aajartuka waxaan ka kireeyey hada albeyt qolkan aan kaaga kiriyey bicasharatin toban fa qaala uu dhaho kii kale bal iska dhaafe jamiica addaari gurigoo idil baad igaga kiraysay bilcasharati tobankii oo aqaamaa ay ogaan bayinatayni laba markhaati tacaaradataa labadaa markhaati way iska hor imaanayaan wa fii qowlin qowlba wuxuu leeyahay tuqadamu waxaa la hormarinayaa bayinatu lmustaajiri qofkan guriga kiraystay markhaatigiisa laba qof oo guri kale kiraystay ayaa isku qabtay kirada intay ku dhacday qofkii mu'ajirka ee guriga kireeyeyba wuxuu idhi qolkan guriga ka midka ah ayaan tobankaaga kirayay kii kale ee mustaajirkaana wuxuu idhi maye gurigoo idilbaa toban igaga kiraysa labadoodiina laba markhaati ayay la yimaadeen labadaa markhaati way iska hor imanayaan oo way isburinayaan maxaa yeelay lid bay isku yihiin way isbeeninayaan suuragal ma aha in labadooduba ay run noqdaan marka way isla dhacayaan qowlba wuxuu leeyahay maye qofkan mustaajirka ah bayinadiisa ayaa la hormarinayaa ee guriga kiraystay maxaa yeelay bayinadiisu waxay wadataa ziyaada oo ziyaadada waa maxay in ninkan uu ka kiraystay hal maqsin wax ka badan isagoona hal maqsin buu sheegay inuu kireeyey bayinada mustaajirkuna waxay tilmaamaysaa wax hal maqsin ka badan in ninkan laga kireeyey marka ziyaaday wadataa lakin waxaa leenahay ziyaadadaasi maaha ziyaado wax macnaha soo kordhinayso ziyaadatu cilmin ma aha ee waa wixii mashhuud bihiya umay badisa ee laisku haysta marka ziyaadaة cilmi ma ah walow laba qof haddii ay sheegtaan shay-an shay fii yadi mid saddexaad gacantii ku sugan qaama uu ogo kullun mid walbo minhumaa labadooda ka mida bayinatan markhaati annahu asagu ishtaraahu shaygaas inuu ka iibsaday kaa saddexaad oo wawasana u miisaamay lahu asaga amanahu lacagtiisa in ikhtalafa hadday iskhilaafto taariikhun taariikh xukima waa loo xukminayaa lilasbaqi kolba kii horreeyey ilaa haddii kale oo taariikhdii ay midowdo tacaaradataa way iska hor imanayaan laba nin waxay isku qabteen shay nin saddexaad oo gacanta ku hay shayga wuxuu doona ha noqdo mid walba markhaati buu keenay in shaygaas uu ninkaas saddexaad ka iibsaday lacagtiina uu bixiyey wawasana lahu amanu markuu leeyahay lacagta waa war waa la miisaami jir miisaan baa la saari jir dirham iyo dinaarba marka waxaa looga jeedaa un lacagtiina inuu siiyey saamay maqsuudkta waan eegaynaa markaas haddii taariikhda labadaa bayino ay kala duwanta oo maalan labadii bayine mid ahaan waxay tilmaantay inuu midkood oo shaygan ama alaabta ninkan uu ka iibsaday bishii rajab tii kalena waxay tilmaantay inuu iibsaday bishii shacbaan marka kii taarikh horreeyey baa loo xugminayaa kii maalan bayanadiisu ay tilmaantay bisha rajab inuu shaygan iibsaday baa loo xukminayaa maxaa yeelay dee asagaa la horreeyey iibka xilligaana cid ku haysta ma jirto inuu iibsaday kii kale sooma ah ee bayanada keenay ee bayanadiisu ay dambaysay isagaa lacagtii ayuu dalbanayaa lacagtii weliin ka dalbanaya haddii laakiin taariikhdu ayna iskhilaafin oy taariikhdu midowdo isku wakti inuu ka iibiyey labadaa bayinaba isku wakti tilmaamaya inuu labada nin ka kala iibiyey ama iska idlaaqaan oo waxa weeye wakti aysan sheegin ama middood ay muطlaq tahay midna ay mu'araq tahay la taariikheeyo marka waa way tacaarudeen labadii bayino way isla dhacayaan marka mid walba oo labadii nin ka ah wuxuu ugu dhaaranayaa inuusan ka iibinin saasuu ugu dhaaranaya wuxuu idhi walow idacayaa hadday laba qof sheegtaan shay an shay fi yaddi mid saddexaad gacantii ku sugan oo wa aqaama ogo kullun mid walbo labadooda bayinatan markhaati annahu asagu ishtaraahu inuu ka oo wasana lahu u miisaamay amanahu lacagtaa shaygaas fain ikhtalafa taarikhun taarikh hadday iskhilaafto xukima waa loo xukmina lilasbaqi kii wailaa hadii kale taarikhda iskhilaafin tacaaradataa way iska hor imanayaan walow qaal hadduu dhaho mid walbaoo minhumaa labadii mutadaaciyane wax isla sheeganayay ka mid ah bictukahu shaygan waan kaa iibi waxaan kaaga iibiyey bikada intaas wa aqaamaahumaa labadooduna labadii bayino ay ogaan fain ittaxada hadday midowdo taariikhuhumaa labadii bayino taariikhdoodu tacaaradataa way iska hor imanayaan wain ikhtalafa hadday kala duwan tahay taariikhdii lazimahu way ku laazimaysaa way ku waajibaysaa ahamanaan labadii lacagood wakadaa waxaa la mid ah in uliqataa haddii la iska ilaaqo labadii bayino oon taariikhba la sheegin aw amase ixdaahumaa middood haddii la ilaaqo oo taarikh aan lagu xusin tii kalena la taariikhiyo fil asaxi muctabar haddaan qaba masaladan waxay lid ku tahay masaladii u dambaysay sheegeen waa suuro cagsi ku ah suuradii aan soo sheegayna laba qof oo shay isku haysta ayaa labadoodu waxay sheegteen shaygaa isku haystaan inay nin saddexaad ka iibiyeen maalan waxay ku murmeen maro dabeetana mid walba wuxuu sheegtay maradaa inuu ninkan mushtariga ah uu ka iibiyey ninka waxaa weeye kale ee saddexaad ayaa shayga gacanta ku haya marka mid walba wuxuu sheegay inuu asagu maradan ka iibiyey labadooduna waxay keeneen laba markhaati lacagtiina ninkii way ka dalbadeen waan eegaynaa taariikhda labada bayino ay midaysanta oo isku taarikh tilmaamayso way isbaraanbareen way iska hor imaadeen maxaa yaele ah in eh, waxa weeye mid walba uu milkigiisa shaygan wakhtigaa uu ahaa isla markaana ninkan wakhtigaa uu ka iibiyey suuragal maaha mid unbaa iska laha marada oo ninkan ka iibi haddii laakiin taarikhdu iskhilaafto isla markaana zaman uu soo wareego waxa wey caqdi uu dhici karo haddana caqdi kale uu dhici karo laba caqdi ay wada dhici karaan marka waxaa ninkii saddexaad ee shayga gacanta ku hayay waajib ku ah labadii lacagoodba labadii lacagoodba inuu bixiyo maxaa yeele waxaa suuragal ah inuu midkood ka iibsaday taariikhdii koowaad dabeetana uu shaygii dib u iibiyey kadibna ninkii kale uu mar labaad ka iibsaday waa suuragal inuu shaygan laba jeer iibsaday oo labadani ka wada iibsaday waa suuragal marka hadday taarikhdu iskhilaafto waxa weeye labadii lacagoodba ay ku laazimayaan waxaa la mid ah oo waxa wey labada lacagoodba ku laazimayaan haddii labada bayinaba ay mulaq yihiin taarikh baa laguma sheegay ama midna waa mulaq midna waa mu'arakh taarikh baa lagu xusay taana waxa weeye labadii lacagood bay ku laazimayaan maxaa yeele waa suuragal in labadan beec ama labadan shiraa ay laba wakti kala dhaceen walow maata hadduu ka dhinto can ibnayni laba wiil muslimin mid muslima wa nasraaniyan iyo mid waxa weeye nasraani ah faqaalow dhaho kullun minhumaa mid walbo labadooda ka mida ah wuxuu ku dhintay calaa diini diinkeeyii fain curifa haddii la garanayo annahu ninkaasi kaana nasraaniya inuu kiristan ahaa sudiqa waa lagu rumaynaya annasraaniyu kii kiristankaa baa lagu rumaynaya biyamiinihi dhaartiisi fain aqaamaa labadii wiil hadday ogaan bayinatayni laba markhaati muطlaqatayni loola iطlaaqay qudima waxaa la hormarinayaa almuslimu kii muslimka ah wain qayadad hadday waxa weeye qaydo bayino anna aakhira kalaami hadalkiisa u dambeeyey inuu ahaa islaamun islaamnimo wa cakasathu ay cagsiso alukhraa tii kale tacaaradataa way iska hor imanayaan wain lam yucraf haddaan la oo aqaama uu oogo kullun mid walba bayinatan markhaati annahu asagu maata inuu ku dhinto ala diini diinkiisii tacaaradataa way iska imanayaan labadii bayino tanna waa masaladii labaad ee masaa'isha fasalkan waa in labadii mutadaaciye inay ku murmaan islaamnimo marka wuxuu ku suureeyey ninbaa wuxuu ka dhintay laba wiil midna uu muslim yahay midna uu hee nasraani yahay dabeetana mid walba wuxuu sheegtay inuu aabbihii uu ku dhintay calaa diinihi diinkiisi inuu ku dhintay kii muslimkaana wuxuu idhi isagoo muslim uu dhintay waxa weye dhaxalkiisa anigaa iskale keligey kii nasraani ahna wuxuu idhi isagoo kiristan uu dhintay dhaxalkiisa aniga keligey baa iskale waan eegaynaa haddaba haddii ninkan dhintay uu kiristan ahaa intuusan dhimannin ka hor kii ahaa ayaan dhaartiisa ugu rumaynaynaa maxaa yeele asal ah inuu kufrigiisii ku baaqi ahaa alaslu baqaau maa kaana calaa maa kaan qaacidadii baan ku camalfalaynaa istisxaabka tilmaamaysa maxaa yeele waxaa asal ah inuu kufrigiisii baaqi ku yahay muslimkana wuxuu sheeganayaa inuu ka wareegey kufrigii oo islaamnimo usoo wareegay walaslu cadamu dalik alaslu fi lumuuri caaridati alcadam waaya haddaba haddii laba bayino oo muطlaq ah oon wax taariikha lagu xusin hadday la yimaadaan oo mid bayino kasta ay caddaynayso inuu waxa uu qofkaa sheeganayo uu ku sugnaa hadduu hadday islaam ahayd hadday kristan ahayd markaa wax tacaaruda ma jiro ee waxaa la hormarinayaa bayinada qofka muslimka ah ayaa bayinada nasraaniga laga hormarinaya waayo bayinada muslimku ziyaadat cilm ayay tilmaamaysaa oo ziyaadat cilm maxay u tilmaamaysaa inuu ninkani maadaamuu marka kristan ahaa kristannimadii ka soo wareegay oo heeh islaamnimo soo wareegay ayay tilmaamaysaa laakiin bayinada nasraanigu istisxaab unbay cuskatay asalkii bay istisxaabsatay oo inuu kristan ahaa kristannimadiiu ku dhintay had jeera haddii laba bayina isqabtaan midna ay tahay mustasxiba lilasl midna asalka isxaabsanayso midna asalka ay naga ay bedelaysa asalkii tan asalka bedelaysa ee xugun kale u raraysa ayaa la qaadanaya maxaa yeel ziyaadata cilm ayay wadata waxyaabaha lagu kala rajaxo bayinaadka waaya haddii bayinadii muslimka ay tilmaanto in hadalkiisa u dembeeye u islaamnimo laa ilaaha ila allah inuu ku dhintay bayinadii nasraanigana ay taa cagsi ay ku noqoto ay tilmaanto inuu ku dhintay kelimatu kufr asagoo le maalan ciisa waxaa weeyaan waa allah isagoo ama ciisa ibn اllah labadii bayina markaa way iscaarudeen way isburiyeen maxaa yeele suuragel maa sinaba inuu waxa weeye laba diimood oo lid isku ah inuu ku dhinto isagoo muslima ah, asdana gaala suuragal maa marka labadii bayino way isla dhacayaan waxay la mid tahay sida iyadoo hee bayine aysan jirinba haddaysan bayine jirinna waxaana soo dhaaftay in loo rumaynayo nasraaniga dhaartiisa lagu rumaynayo maxaa yeele waxaa asal ah inuu kufrigiisi baaqi ku ah haddii ninkan diinkiisaba aan la garanayn ninkan meyidka ah marka hore waxaan soo tilmaanay inuu kristan ahaa haddii diinkiisaba aan la garanaynin oo mid walba uu markhaati u keeno inuu ku dhintay diinkiisii labadiinan kii muslimka ahna wuxuu u keenay inuu muslimnimo ku dhintay kii nasraaniga ahaana inuu hee kristan ku dhintay markaa labadii bayino way istacaarudeen wax lagu kala rajaxana ma jirta marka wax lagu kala rajaxo ma jirto maxaa yeele asal aan hadda tix ma jiro ma garanayn asalkiisu wuxuu ahaa diintu hayste ma garanayo waaya walow maata nasraaniyu nasraani hadduu ka dhinto can ibnayni laba inan muslimin mid muslim ah wa nasraaniyin mid nasraani ah faqaala muslim muslimku u dhaho aslamtu waan islaamay bacda mowtihi markuu dhintay kadib falmiiraau dhaxalku baynanaa labadeenu noo dhexeeyaa faqaala nasraaniyu kii nasraaniga ahaan uu dhaho bal iskaba dhaafe qablahu aslamta waad islaamtay qablahu intuusan dhimanin ka hor sudiqa almuslimu muslimka lagu rumaynayaa biyemiini dhaartiisa wain aqaamaa humaa labadii inaan hadday ogaan labadii bayino qudima waxaa la hormarinayaa annasraaniyu ay bayinatu nasraaniyi nasraaniga markhaatigiisa la hormarinayaa wuxuu idhi nin nasraani ah ayaa wuxuu ka dhintay laba wiil oo midna muslim yahay midna nasraaniah kii muslimkaaba wuxuu idhi markuu aabba dhintay ayaan soo islaamay waaya macnaha markii hore kiristan bay labaduba ahaayeen laakiin mid baa dibka islaamay kii dibka islaamaba wuxuu idhi waxaan soo islaamay aabba geeridiisii kadib taa macnaheedu waxa weeye dhaxalkii waan isla leenahay maxaa yaele markuu dhimanaya amba kristan baan ahaa saasuu leeyahay marka dhaxalkii wuu naga dhexeeyaa nasraanigana wuxuu idhi maye waxaad islaamtay intuusan dhimanin ka hor oo markaa adigoo muslim ah ayuu geeriyooday wabitaali dhaxalka keligay baa iskale marka ayaan u rumaynaynaa muslimka ayaa dhaartiisa lagu rumaynayaa maxaa yeele waxaa asal ah in uu diintiisii ku baaqi ahaa ayaa asal ah waaya saas asal ah inuu diintiisii ku baaqi ahaa ayaa asal ah marka muslimka ayaa dhaartiisa lagu rumaynaya diintiisa loo jeeda waxa wey waa diintii kristanka inuu baaqi ku ahaabaa asal ah waaya uu dib uu ka islaamay haddii laakiin laba bayine ay oogaan oo mid walba wuxuu ku doodayey ka markhaati furaysa bayinadii nasraaniga ayaa laga hormarinaya bayinadii muslimka maxaa laga hormarinayaa maxaa yeele bayinada nasraanigu waxay ka naqlinaysaa asalkii oo asalku muxuu ahaa inuu ninkani hee kristan ahaa uu wakhtii hore soo islaamay mar hore inuu soo islaamay ayay tilmaamaysaa badiinada muslimka laakiin dibba udhigaysaa islaamnimadiisa oo waxay istisxaabsanaysaa diinkiisi oo bacda almowt inuu markaa uu soo islaamay ayay tilmaamaysaa marka taa hore inuu horay u soo islaamay tilmaamaysa ayaa ziyaadatu cilmi sidata waa bayiinada nasraaniga taasaa la hormarinaya falow ittafaqa haddaba hadday ku heshiiyaan labadii wiil calaa islaami اlibni inankii inuu islaamay fii ramadaan bisha ramadaan dhexdeeda wa qaala muslim muslimkii inuu dhaho maata alabu abihi wuxuu dhintay fii shacbaana bisha shacbaan dhexdeeda wa qaala nasraaniyu nasraaniga inuu dhaho fii shawaala maya shawaal dhexdeeduu dhintay aabbo sudiqa nasraaniyu nasraanigii ayaa lagu rumaynayaa dhaartiisa waaya haddii labadii wiil ee aabbahoodu dhintay ay isku waafaqaan inuu kii muslimka ahaa uu islaamay bisha ramadaan dhexdeeda taa way isku waafaqsan yihin laakiin waxay isku khilaafeen xilliguu aabbahood dhintay kii muslimkaa wuxuu idhi aabbo wuxuu dhintay shacbaan mar hadduu shacbaan uu dhintay aniguna aan islaamay bisha ramadaan dhaxalkii waan kula leehay maxaa yale markuu dhimanayey waxaa weeye kristan buu ahaa markuu dhimanayey kristan buu ahaa bisha shacbaan kristan buu ahaa ee bisha ramadaan buu soo islaamay nasraanigiina wuxuu idhi maya wuxuu dhintay bishii shawaal ee ramadaan ka dambaysa oo markaa aduu muslim baaba lahaydba ile bisha ramadaan baad soo islaanteen saas darteed halka aduu melihid anigaa iskale wax markhaati ahna markaa ma jiro iyo bayinaa nasraanigii ayaa dhaartiisa lagu rumaynaya maxaa yl waxaa asal ah inay noloshu baaqi ahaydba asal ah ilaan waxa weeye muslimku wuxuu leeyahay horu u dhintay bish shacbaan buu dhintay kana wuxuu leeyahy noloshiisii way sii daa'imtay ilaa bacda ramadaan shawaal buu dhintay marka alaslu baqaau alxayaa waxaa asal ah noloshu inay baaqi ahayd marka nasraaniga ayaa dhaartiisa lagu rumaynaya hadday bayino keenaan mid walba uu bayino keeno bayinada muslimka ayaa laga hormarinayaa bayinada hee nasraaniga maxaa yeele bayinada muslimku waxay ka naqlinaysaa min alxayaati ila almowt noloshii bay ka naqlinaysaa oo geeridii bay usoo naqlinaysaa bisha shacbaan bishii hore shacbaan bayinada nasraaniguna waxay isisxaabsanaysaa inuu noolaa ilaa shawaal laga soo gaadho marka ziyaadatu cilm ayay wadataa bayinada muslimku walow maata hadduu ka dhinta nin can abaweyne laba waalid kaafirina oo gaalo ah wabnayna iyo laba wiil muslimayna oo muslim ah fa qaala dhaho kullun mid walboo labadii kooxood ka mid ah maata wuxuu ku dhintay ninkaasi calaa diinina diinkaanagii udia waxaa lagu rumaynayaa alabawaan labadii waalid bilyamiini dhaar fii qowlin qowlba wuuu leeya maye yuuqaf waa la joojinayaa arrinkii xataa yatabayan ilaa uu ka cadaado aw mase yastalixu ay ka heshiiyaan ninba wuxuu ka dhintay labadiisii waalid oo gaalo ah iyo laba wiil u dhalay oo muslim ah dabeetana labadii waalid iyo labadii wiil ayaa isqabtay ninkan diinku ku dhintay bay isku qabteen labadii waalidna waxay dhaheen diinka annagu ku dhintay isagoo gaaluu dhintayoo waxa wey dhaxalkiisa annagoonbaa iska leh labadii wiil waxay dhaheen islaamnimu ku dhintay oo dhaxalkiisa annagaa iska leh labadii waalid ayaa la dhaarinaya oo dhaartooda lagu rumaynayaa sababtoo ah weladku ninkaa dhintay ayagaa dhalay labada waalid baa dhalay weladkuna waalidkiisa ayuu ku raacaa diinka hadday islaamnimo tahay hadday kufri tahay marka labada waalid maadaamay gaala ahaayeen yaraantiisaba waxaa lagu xukminaya inuu gaal yahay tabcan liwaalidayh isagoo labadiisa waalid raacsan marka asalkaasaan isisxaabsanaynaa maadaama yaraantiisaba aan u xukminnay inuu gaal ahaa tabcan liwaaliday isagoo labadiisa waalid ku raacsan arrinkaas asalkaasaan isisxaabsanaynaa ilaa aan ogaano wax khilaafsan isisxaab baan samayna alaslu baqaa'u maa kaana calaa maa kaan saasaa muctamad ah qowl laga xoog badan yahy wuxuu leeyahay maya arrinkii waan joojinaynaa ku xukmin mayno inuu gaalnimo ku dhintay iyo inuu islaamnimo ku dhintay labadaa midna xukmin mayne arrinkiisa waan ka istaagaynaa ilaa arrinkiisu soo caddaado ama ay ka heshiiyaan kuwan ishaysta ay wuxuun ku heshiiyaan maxay labada arrimoodbu ay siman yihin saasuu leeyay qowlka walow shahidat bayina hadday ka annahu ninkii actaqa inuu xoreeyey annahu sayidku dheh actaqa inuu xoreeyey fii maradihi xanuunkiisii dhexdiisa inuu ku xoreeyey saaliman addoonkiisii saalim oo ukhraa bayino kalena ay ka markhaati kacdo annahu asagu actaqa inuu xoreeyey haaniman addoonkiisii haanim kullu waaxidin mid walba oo saalim iyo haanim uu yahay uluثu maalihi xoolihiisa saddex meelood meel fandur eeg haddaba in ikhtalafa hadday iskhilaafto taariikhun taariikh labadaa bayina tarikhu hadday iskhilaafto qudima alasbaqu kolba kii baa la hormarin wain itaxada taarikhda hadday midowdana uqrica qori tuurayaa wain uطliqataa labadii bayina haddii la iska ilaaqoon taarikh baa lagu xusin qiila waxaa lihi yuqracu waa qori tuuraya fii qowlin qowl ba maye yactiqu min kullin mid walba waxaa ka xoroobaya nisfuu niskiisa qultu qaala nawiy wuxuu yidhi raximah اllah almadhab muctamad waxaa weeye yactiqu inuu ka xoroobayo min kullin mid walba oo labadii eh, addoon een soo sheegnay saalim iyo haanib inuu ka xoroobaya nisfu niskiisa wallahu aclam wuxuu nin ayaa waxaa ay bayine kaga markhaati kacday inuu addoonkiisa saalim uu xoreeyey isagoo xanuunsan fii maradi intuu xanuunsanaa maradumoodkiisa laga hadlaya inuu saalim uu xoreeyey bayine kalena waxay kaga markhaati kacday inuu xoreeyey intuu xanuunsanaa addoonkiisii haanim labada addoonna mid walba wuxuu ka bixi karaa ulu maalih xoolihiisa saddex meelood meel waaya ilan ulukaasaa la ogolyahay qofki inuu ku tabaruco markuu maradumuud ku sugan yahay waxaan eegaynaa labadaa bayine taariikhdooda taarikhda ay tilmaamayaan inuu sayidkani addoonka u xoreeyey hadday taariikhdu kala duwanta midna ay horeyso midna ay dambayso bayinada midka hore ayaa la hormarinayaa hadday bayina ay tilmaanto maalan saalim in la xoreeyey waxaa weeye bishii rajab midna ay tilmaanto in khaanim la xoreeyey bishii shacbaan waxaa weeye saalim ayaa loo xukminayaa maadaama taarikhdiisu ay horreysa waay maadaama taasi ziyaadatu cilmi ay sidato mid kale uludkii markuu ka baxayba hadduu kaa hore ayaa ulud ka baxay ka dambana ulud ka bixi maayo waaya laakiin labadii taariikhood ay midoobaan isku wakti ayay tilmaameen markaa waa loo qori tuurayaa waa hee loo qori tuurayaa maxaa yele midkood mid kale wax ma dheero markaa midkii qorituurkii soo baxo ayaa uludkii ka xoroobaya haddii labadii bayino la iska itlaaqo oo midnaba taariikhdeeda aan la xusin laba qowlbaa ku sugan qiil wuxuu leeyahay waa loo qori tuuri qowlna wuxuu leeyahay maya mid walba niskiisa ayaa ka xoroobaya imaam nawowi wuxuu idhi kaa dambe qowl kaa dambe ele mid walba labadii adoon niskiisa ayaa ka xoroobi kaasaa xoog badan buu idhi oo madhabkii ah muctamada maxaa yeelay way siman yihiin qurcadana halkan suuragal ma ah maadaama waxa weeye aanaan ka aamin ahayn in kii horreeyey addoonnimo ay u soo baxdo qurcadii oo markaa addoonnimo lagu xukmiyo oo marka ay ka laazimto nin xor ah in addoonnimo lagu xukmiyo addoonna in la xoreeyo saas darteed waxaan leenahay qorituur meeshan ma soconayee mid walba niskiisa ka xoroobo walow shahida hadday ka markhaati kacaan ajnabiyaani laba nin oo ajaanib ah annahu sayidkani awsaa inuu dardaarmay bicitqi saalimin saalim xorayntiisa inuu dardaarmay wa huwa saalimna uluuhu ay ulu maalihi maalkiisa saddex meelood meeluu yahay oo waariaani laba dhaxle xaa'isaani oo dhaxalkii koobaya ay ka markhaati kacaan annahu asagu rajaca inuu ka laabtay can daalika arrinkaas oo ah cidqiga saalim inuu dardaarmay oo wawasa uu dardaarmay bicitqi haanimin haanim xorayntiisa wa huwa haanimna uluuhu ay ulu maalihi xolihii saddex meelood meel uu yahay abata cidqigaas wuxuu u sugnaanayaa lihaanimin haanim fain kaana alwaariثaani labadii dhaxle haday yihiin faasiqayni laba faasiq lam yahbut ma sugnaanayo alrujuucu noqoshadii fayactiqu saalimun saalim baa xoroobaya min haanimin wayactiqu min haanimin haanimna waxaa ka xoroobaya ulu maalihi xolihii saddex meelood meel bacda saalimin saalim kadib laba nin baa ka markhaati kaceen inuu sayid addoonkiisa saalim uu dardaarmay in la xoreeyo markuu dhinto kadib saalimna uu ka baxayo uluulmaalki saddex meelood meel xoolihiisa uu ka baxayo ilan wasiyada waxaa la ogolyahay qofka inuu ulu uusan ka badin laba nin oo ninkaa dhintay dhaxlaya xaa'isaan ahoo dhaxalkao dhan koobaya macnaa cid dhaxalka la wadaagaysa jirto labadoodu ma dhaxlaya maala waa laba inan uu dhalay oo cid kaloo dhaxalka la wadaagtay aysan jirin ayaa waxay ka markhaati kaceen inuu arrinkaa ka laabtay dardaaranka saalim uu dardaarmay in la xoreeyo oo uu dardaarmay intuusan dhimanin ka hor in haanim la xoreeyo haanimna uu yahay uluulmaalki haanim bay cidqigu u sugnaanayaa abata lihaanimin haanima markaa cidqigu u sugnaanayaa maxaa yeelay horta way sugeen in wasiyadii laga noqday ha sugaane bedel bay keeneen bedelkaana waa musaawi hadday nimanka bedel aysan noo keeni lahayn oo dhihi lahaayeen wuu ka noqday cidqigii saalim aysan khaanim sheegi lahayn maynan ka dhegaysanin tuhma ayaa soo gelihday shahaadadoodii laakiin ninkii nin la mid dhiggiisa ah ayay tilmaameen in lagu bedelay saas darteed tuhmo ma jirto waaya marka cidqigi wuxuu u sugnaanayaa haanim maxaa yeele bayinadan waad aragtaa oo labada nin waaritaynka ah ziyaadatu cilmay in ninkii wasiyadii hore uu ka noqday oo ninka dambe ee haanim ah uu dardaarmay la xoreeyo ayay tilmaamaysaa hadday labadaa waari ay faasiqan laba faasiq weeye marka noqoshadii horta ma sugnaanayso noqoshadii in wasiyadii saalim la dardaarmay in la xoreeyo ma sugnaanayso maxaa labadoodu waa faasiqiin faasiqna shahaadadiisa lama aqbalo marka saalim wuu xoroobayaa oo muxuu ku xoroobayaa labadii nin ajnabiyiinka ahaa ajnabiyiin wax loo lehay ma taqaana ayuu dhaxalka waxba kuma leh saas ajnabiyiin loo leehay labadii ajnabiyiin shahaadadooda ayuu saalim ku xoroobayaa khaanimna waxaa ka xoroobaya saalim markii laga saaro wixii soo hadhay xoolihii ulukii ayaa ka xoroobay intuu uluk ka bixi karo marka nimankii waxaa weeye way uga sii dartay arrintii saalimna wuu xoroobay saalimkii dhehayna wuu ka laabtay haanimna waxaa ka xoroobaya ululmaal markii saalim laga saaro ayaa ulu wii ka xoroobaya ulku ixtimaalo ayuu ayaa ka xoroobaya hadday ulu noqoto hadday nis noqoto ila ulka ma wada ixtimaaleeh laakiin wixii kolba ka xoroobigay umaa ka xoroobi markii saalim laga saaro maxaa yeelay ayagaa isku qiratan iqraarkooda loo qabanaya marka waxay la mid tahay sida asagoo saalim uu halaagsamay ama hantidii laga dhacay ayay la midtah xadayba walow shahida ajnabiyaani laba ajnabi hadday ka markhaati kacaan annahu sayidka usa inuu dardaarmi bicitqi saalimin saalim waxa weye xorayntiisii wahuwa saalimna uluuhu ay uluuu maalihi maalkiisa saddexaad meel yahay waarihani washahida ay ka markhaati kacaan waarihani laba dhaxle xaaizani oo dhaxalka koobaya annahu asagu rajaca inuu ka noqday can dalika arrinkaa wasa u dardaarin bicitki haanimin haanim xorayntiisa wahuwa haanimna uluuu uluثu maalihi xoolihii saddex meelood meeluu yahay habata cidqigii wuxuu u sugnaanaya lihaanimin haanim fain kaana alwaarihaani labadii dhaxle hadday yihiin faasiqiin laba faasiq lam yadbut ma sugnaanaya arrujuucu noqoshadii fayactiqu saalimun saalim baa xoroobaya min haanim wayactiqu min haanimin haanimin waxaa ka xoroobaya ulu maalihi xolihii saddex meelood meel bacda saalimin saalim kadib faslun fii shuruudi اlqaa'ifi qaa'ifkii shuruuddiisa ayuu fasal yahay alqaa'if waxa weeye oo lagu tacriifiyaa inuu yahay man yulxiqu nasaba bihayrihi cinda اlijtibaah waa qofka isriiqaanka ah ee qofka nasabkiisa aan la garanayn ama nasabkiisa lagu murmo haleeshiiya qofka uu arko inuu shabaho shabahu eegaya qofku isleeyahay wuu shabbahaa ayuu haleeshiinaya nasabkiisa waana cilmi ilaahay uu dadka gaar dadka qaar uu ilaahay uu baray wey qiyaafada alqiyaafa la dhaha qiyaafada axkaamteeda bar ka mida ah soo dhaaftay ciddadii barna waxay nugu soo dhaaftay baabul laqiid waaya iyaafada waxaa asal u ah xadiidkii saxiixayn kusoo arooray min xadiidi caaisha radi allahu tacaala canha waxay tidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam baa iisoo galay bay tihi masruuran asagoo faraxsan tabruqu asaariiru wajhii wejigiisa waxa weeye uu iftiimayo asaariir waxaa lahaa waxa weye laalaabyada wejiga ama liidadka wejiga ka muuqda ay iftiimayaan markaasaa wuxuu alam taray ana mujazizan almudlajiy dakhala calaya fara'aa usaamata wazaydan calayhima qaiifa miyaadan arag buu yidhi caaishoy in ninka la yidhahdo ee ka dhashay qabiilka reer beni mudlij uu ii soo galay dabeetana waa arkay usaamo iyo zayd oo halkan jiifa oo mara ay saaranta qad qaayaa bihimaa ru'uusahumaa maradaasna ay ku dadeen madaxyadooda waqad badat aqdaamuhumaa cagahooduna ay muuqdaan faqaala wuxuu idhi ina haadihi alaqdaam min bacd cagahan way isdhaleen buuhi barkood bar kale ayuu ka ahaaday usaama ibni zayd waxay munaafiqiintu ku duri jireen inuusan aabbihii ahayn zayd taasna nabig ala slam bay dhibi jirtay waxay munaafiqiintu saa jireen maxaa yeele isku ekayn usaamana waxaa la wuxuu aha nin dheer oo madow oo san dheer zayd wuxuu ahaa nin cad oo gaaban oonsan dheerayn marka xagga shabaha mayna isku ekayn baa la dhahaa saa darteed waxay ku xaman jireen inuusan dhalin taasna nabiga alay slam bay aad u dhibi jirtay maadaama labadooba ahaayeen labuu nabigu alayh slam aad u jeclaa xibay rasuuli llaahi sala allah aleh wasalam marka ninkan qaa'ifka markuu warkaas sheegay ayuu nabigu ku farxay taana waxay tusinaysaa iqraarun min anabiyi sal la slam lilqiyaafa nabigu inuu sugay qiyaafada maxaa yeele hadday baadil tahay nabigu muuna ka aamuseen qiyaafadu waxay leedahay huruud ninkan qaa'ifka shuruud buu wuxuu ihi shardu lqaa'ifi qaa'ifka shardigiisu muslim muslim weeye cadlun oo caadila mujarabun oo la tijaabiyey wala sax muctamed waxaa weeye ishtiraadu xurin xor in la shardinayo dakrin oo lab ah laa cadadin tira inaana shardinayn walaa kownuhu inuu yahay walaa kownihi walaa shardu kownihim inuusan walaa ishtiraadu kownihi inuu yahayna inaan la shardinayn mudlijiyan reer bani yahay qaa'ifka shuruud buu leeyahay shardiga koobaad waxa wey inuu muslim yahay hadduu gaal yahay waxba laga aqbali maayo cadli waa inuu yahay ninka isriiqaanka ah hadduu cadli uusan ahaynoo faasiq iyo waxba laga aqbali maayo maxaa yeele waa xaakim ama waa qaasim waaya mujarib waa inuu yahay oo nin waxaa weeye eh, mujarab ah mujarab waa nin la soo tijaabiyey oo la sharribay oo dee waxaa weeye aqoontiisa la imtixaamay oo imtixaan ka soo baxay waa inuu yahay waaya laa xakiima ilaa duu tajriba ayaa la yidhi waxaa kale oo shardi ah sida muctamadka ah inuu xor yahay inuu lab yahay kuwaana waa shuruud loo sardinayo laakiin shardi ma ah in hal uu ka badan yahay cadad looma shardiyo hal inuu ka bato shardi ma ah inuu reer beni mudlij yahay qabiilka reer beni mudlij ee caanka ku ah qiyaafadana shardi ma ah maxaa waa cilmi ilaahay cidduu doon uu barayo marka qabiil mucayana gaarkuma ah fa idaa tadaacayaa laba qof hadday isla sheegtaan majhuulan qof aan la garanayn nasabkiisa curida waa loo bandhigayaa qofkaas calayhi qaa'ifkii baa loo bandhigayaa wakada waxaa la mid ah low ishtaraka hadday isla wadaagaan laba nin fii wai imra'atin fii wain wai bay isla wadaageen fa waladat waxay dhashay haweeneydaas waladan walad bay dhashay mumkinan oo ka suurooba minhumaa labada ninay u tegey wa tanaasacaahu labadii ninna weladkiibay isku qabteen wadaalika kaasina ishtiraagaas ee waddiga isla wadaageen waxaa lagu suurayn karaa musawir waxaa lagu suurayn karaa bianwaiaa laba nin baa waxay isla wadaageen inay u tageen bianwaiaa laba nin baa waxay la macaamileen imra'atan haweeney kula macaamileen bishubhatin shubho aw amase mushtarakatan waiaa waxay u tageen amatan addoon mushtarakatan ay isla leeyihiin lahuma iyagu aw amase waia nin baa wuxuu u tegey zawjatahu xaaskiisa wadallaqa dabeetana wuu furay fa wai'a aakharu ka kale ugu tegey bishubhatin shubho ismoodsiin amase nikaaxi nikaax buu ugu tegey faasidin oo faasid ah aw amase waia wuxuu u tegey amatahu addoontiisii fa baacaha dabeetana wuu iibiyey fa waiaha waxaa u tegay almushtari kii mushtariga iibsaday ayaa u tegey addoontii walam yastabri ma hubsanin raximkeedii waaxidun mid oo minhumaa baaicii mushtarigi ka mid ah wakadaa waxaa la mida low waia hadduu u tago mankuuxatan haweeney la qabo hadduu shubha ugu tagana waa la mid filasai muctamad hadaan qabanno wuxuu halkan noogu sheegay mualifku laba mas'alo oo waxa weeye keenaysa in qaa'ifkii loo bandhigo nasabkii si u qofku uu arko inuu qofkani shabbaho hadda khiyaafada zamankan looma baahno waxaa inaga kaafinayaa waxa loo yaqaano alximdu nawi ama d n ega saan horey usoo tilmaannay d n ega la baadhaya labada qof ee qof weladka isku haysta waxa weeye d n ay ku kala baxayaan asagaana ka sugan kiyaafada maxaa yeel kiyaafadu waxa wey waa ijtihaad shakhs kana waa cilmi iyo waxa weeye baadhitaan la baadhayo unugyada qofka oo qalab lagu baadhayo oo la taxliilinayo jiinaad ku jira marka khaladka yacni mumkinkaa inuu ku dhaco aad buu yaryahay waa nisbe aad u yar kunkiiba hal hataa ma dhanee laakiin kiyaafada waxaa laga yaabaa nisbada khaladku inay ka badantay waaya haddaba laba mas'alo ayaa ninkii qaa'ifka loo bandhigayaa laba suuroon baa loo bandhigayaa suurada koowaad hadday laba nin isku qabtaan qof ilmo nasabkiisa majhuul yahay waa ilmo yaroo nasabkiisa majhuul yahay oo laqiida shaaric baa laga helay midna wuxuu yidhi dhalay midna wuxuu yidhi dhalay waxaa weeyaan waxaa loo bandhigayaa qaa'ifka qaa'ifka mid ku haleeshiiyo ayaa la haleeshiinayaa taasi waa masalo masalada kalena waxaa weeye laba nin ayaa haweeney u tegey la macaamilay dabeetana welad bay dhashay weladkiina labadaa ninba wuu ka suuroobaa inuu kan dhalana wuu ka suuroobaa inuu kan dhalana wuu ka suuroobaa weladkiina waa isku qabteen labadii nin anaa dhaliga anaa dhalay markaana qaa'ifkii ayaa loo bandhigayaa haddaba tan dambe ee ishtiraak filwad'iga ah mu'alifku suwar fara buu inoogu tusaaleeyey wuxuu inoogu tusaaleeyey inay maalan haweeney ee laba nin ay shubha ugu tagaan mid kasta wuxuu mooday islaantiis inay tahay maalan gogashii islaantiis ay seexatay dabeetana kana islaantiisi madow tegey kii kale haddana gogoshiisii bay seexatay islaantiisi mooday saas ugu tegey wahaakada wabi shubha waaya saasii walad ku dhashay taasi waa suuro waxaa eedna ku suureeyey inay labada nin addoon isla lahaayeen dabeetana mid walba addoontii u tegey saasii walad ku dhashay ama ninbaa xaaskiisii u tegey dabeetana wuu furay dabeetana nin kale ayaa shubha ugu tegey xaaskiisi ismoodsiinu ismoodsiiye ama nikaax faasid ah ayuu guursaday markuu furay kadib iyadoo maalan ciddadii dhammaanin buu guursaday sidii hore inoogu soo dhaaftay fii kitaab alcidda ama nin baa addoontiisii uu tegey dabeetana wuu iibiyey kadibna ninkii ka iibsaday mushtarigaha ah, ayaan asagana asagoon istibraar ku samaynin ayuu u tegey kii horena istibraar ma samayna baayacaha markii addoontan uu iibinayey mushtarigiina istibraa ma samayn labadooda istibraa mayna samayn ama ninbaa haweeney la qabo shubho ugu tegay oo islaantiisii mooday dabeetana welad bay dhashay islaantii markaa weladka ay dhalayso ayaa loo bandhigayaa midku haleeshiiyo ayaa la haleeshiinayaa faidaa waladad hadday dhasho mawduucadii limaa bayna sittati ashhurin inta u dhaxaysa lix bilood arbaci siniina iyo afar sano min waطayihimaa laga bilaabo taariikhda wadigoodii wadacayaahu labadii walad ay sheegtaan wadacayaa ay sheegtaan labadii nin ee islaanta u tegey hu waladkii ay sheegtaan oo mid walba uu sheegto curida waa loo bandhigaya alayhi cala ayaa weladkii loo bandhigaya curida waa loo bandhigaya weladkii calayhi cala alqaa'if loo bandhigaya fain takhalala hadduu soo kala dhex galo bayna waطayahima labadoodii waطi xaydatun xaydo soo kala dhex gasho faliaani falwaladu waladkii liaani kii labaad buu u sugnaaday ilaa an yakuuna alawal kii hore inuu yahay mooyaane zawjan zawj yahay mooyaane fii nikaaxin saxiixin guur saxiixa islaanti ku qaba wa sawaaun waxaa isku mid ah, labadii nin ee waladka isku qabtay itafaqaa inay isku waafaqaan islaaman xagga islaamnimada xuriyatan iyo xagga xornimada am oo iskumayna waafainba waxyaabahaas wuxuu ku yidhi islaantii labada nin ay u wada tageen hadday weladkii ay dhasho muddo u dhaxaysa lix bilood afar bilood lix bilood iyo afar sano laga bilaabo taarikhda ay u tageen labadii nin taarikhda u tageen laga bilaabo ayaa waxay ku dhashay lix bilood muddo aan ka yarayn afar sanana aan ka badnayn inta udhaxaysa lix bilood ilaa afar sano ileen lix biloodna waa aqalu muddat اlxaml afar sanona waa akaru muddat اlxaml marka afar bilood lix bilood wax ka yarna dee gabadh kuma dhali karto ilmo afar sano wax ka badanna uur kuma hayn karta walad marka taa iyada kuma jirto laakiin wix intaa udhaxeeya ayaa muctabar ah waayahay isla markaa labadii nin way sheegteen waladkii markaa qaa'idkii waa loo bandhigaya midku haleeshiyey ee la haleeshinaya haddii labadoodii wai labadii nin ay u dhaxayso xaydo ninkii horea u tegey dabeetna gabadhii xaydadii baa ka timid dabeetna ninkii labaad baa u tegey kadib bay ilmo dhashay falwalad اثaani waladka waxaa iskale kan dambe maxaa yeele xaydadaasi waxay tilmaamaysaa gabadha raximkeeda inuu berya oo waxba uusan ku jirin ayay tilmaamaysaa saa darteed ninkii dambe ayay uurka u qaaday oo weladka u dhashay waxaa laga soo reebayaa inuu ninkii hore ee xaydoodu ka dambaysa u zawj gabadha ku qaba nikaax saxiixa hadduu zawj kadibna ay xayday kadibna ninkan uu shubha ugu tegey waxa weye markaas la dhihi maayo alwalad alwaladu lihaani markaa la dhihi maayo yeelay meesha nikaax baa jira nikaaxuna wuu xoog badan yahay oo waxay firaash u ahayd ninka marka waa suuragal ayi wakhti inay ur qaado ayadoo xayd leh inay uur qaadaan suuragal ah labada nin ee weladka isku qabsanaya waxay noqon karaan laba muslim laba nin oo muslim ah laba nin oo xor ah way kala duwanaan karaa midna muslimuu noqon karaa midna gaal buu noqon karaa midna wuxuu noqon karaa xor midna wuxuu noqon karaa addoon wahaakada loo eegi maayo xagga ilxaaqa nasabka islaamnimo iyo gaalnimo xorriyad iyo addoonnimo loo kala qaadi maayo waa isku midun meesha waxaan ka hadlayna waa nasab qof la haleeshinayo marka farqi uma dhexeeyo muslimkii iyo gaalkii waxaa weeye xorkii iyo addoonkii kitaabu alcidqi xorayntii ayuu kitaab yahay alcidq waxaa laga keenay min cataqa alfarasu faraskii ayaa waxa weeye hormaray ama dheereeyey idaa sabaq wa cataqa alfarku shimbirkiibaa duulay idaa daara hadduu duulo wastaqalow madax bannaanaado shimbirka yarka ah farka addoonka waxaa cidqii loogu magacaabay maxaa yeelay addoonnimadii markii laga bixiyo wuu madax bannaanaanaya oo waxaa weeye xorriyad buu helaya sharcan cidqigu waxaa weeye isaalat riqi can alaadamiy addoonnimadii in aadami laga zuuliyo waxaa asal u aha baabkan qowl ullaahi caza wajal faku raqabatin ee aayaddii ilaahay subxana wa tacaala uu yidhi فتxriiru رabatin raaba in la xoreeyo وفي الصaحiixayn waxaa ku sugan man actaqa رaقabaة muؤminaة raqabad muؤminaha qofkii xoreeya waa addoon muؤminah actaqa الlahu ilaahay wuxuu ku xoraynaya bikuli cudwin xubin walba oo minha raqabada ka mida ah cudwan xubin buu ku xoraynaya min acdaa'ihi oo kaa xoreeyay ka mida ah xubnihiisa min annaari naartu kaga xoraynaya xatى اlfarja bاlfarji farjiga farjigu ataa ku xoraynaya macnaa farjiga kan wax horeeyey wuxuu naarta ilahay kaga badbaadinayaa farjiga waxa weeye kaa uu xoreeyey ee sababtiisa fii sunna abi dawuudna waxaa ku sugan nebigu yuhi alayhi الsalaatu wasalaam man actaqa raqabatan muminatan kanat fida'ahu min annaar qofkii raqaba muminaha xoreeya waxay fida uga noqonaysaa iyo madax furasho min annaari naarta waaya cidqigu arkaan buu leeyahay muctiq iyo catiiq iyo siiqo kii wax horeynayay kii la xoreynayay siiqadii culammadu waxay ku khatimaan fiqiga kitaab alcitq tafaa'ula bian yuctiqa allahu riqaabahu min annaar ayagoo markaa ku tafaula ilahi inuu qoortooda naarta ka xoreeyo marka fiqiga arbaacdiisii afarta ahaa ee iyo mucaamalaadkii iyo kitaabu nikaax iyo jinaayaadkii iyo tawaabicdiisii markay ka soo hadlaan bay kitaab alcidq u dambaysiiyaan ayagoo tafaa'ulaya ilahi inuu hee inuu ayaga naarta uu ka xoreeyo ilaahi subxana wa tacala waxaan weydiisanaya inuu naarta naga xoreeyo dhammaanteen allahuma actiq riqaabana wa riqaaba aabaa'ina min annaar naarta allah inaga xoreeyo innamaa yasixu wuxuu ka asaxaa cidqigii min muطlaqi tasarufi tasarufka kiisa la ilaaqay kii tasarufkiisa la ilaaqay buu ka asaxaa wayasixu way asaxaysaa tacliiquhu inuu tacliiqiyo waxa weeye cidqigii oo wax ku xidho shardi uu ku xidho wa idaafatu inuu idaafay ilaa juz'in qayb addoonkii ka mid ah fayactiqu markaa waxaa xoroobaya kulluhu dhammaantii cidqigu wuxuu ka asaxayaa nin maalig ah oo muطlaqu tasaruf ah tasarufkiisu uu furan yahay oo madax bannaan yahay oo qof tabaruc ahal ah oo ikhtiyaar leh waaye qof aan milki lahayn ma xorayn karo sabigii iyo majnuunkiina ka asix qofkii la sharay ee ama falas loo sharay waxaasoo dhan ka asix maayo cidqigii waayahay waxaa in cidqiga lagu xidho shardi oo la dhaho maalan haddii waxa aad samayso xor baa tahy idaa dakhalta fa anta xurun in dakhalta daara fa anta xurun marka halka wuxuu ka shabbahaa alaaqi alaaqa tacliiqiisii wuu bannaanaa cidqigana waa saas marka baabulcidqi baabulalaaq wax badan iska shabaha gabadha markii la furayo iyo addoonka marka la xoraynayo axkaam badan ba iska shabaha ay tani ka midta waaya waxaa kaloo bannaan in cidqii loo idaafeeyo qayb addoonkii ka mid ah qayb mucayana sida gacantiisa iyo madaxiisa u dho maalan yaduka xurun ama actaqtu ra'sak madaxaagaan xoreeyey ama actaqtu yadak gacantaadaan xoreeyey hadduu sidaa dhaho dhammaantii wuu xoroobaya yactiqu kulluhu dhammaantii u oroobaya bisiraayi ku xoroobaya waa sida dalaaqii oo kale dalaaqa hadduu dhaho uu ku dhaho gabadhiisa anti aali yani ra'suki aaliqun ama wejuka aaliqun ama yaduki aaliqun gacantaadi way furanta ayadoo dhan baa furmaysa tanna waa saasoo kale marka axkaamta iska shabahayeen cidqi iyo dalaaqi ka midta waxaana taa lagu salaynayaa qaacidada ahayd maa laa yaqbalu tabciid faاkhtiyaaru bacdihi kaاkhtiyaari kulih wa isqaaطu bacdihi kaisqaaطi kulih wixii aan kala qaybsamaynin in bar ka mid ah la doorto waxay ka dhiganta asagoo dhammaantii la doortay in bar ka mida la ridana waxay ka dhiganta asagoo wax o dhan la riday marka cidqiga maadaama uusan kala qaybsamaynin haddii bar ka mida uu addoonkii xoreeyo dhammaantii wuu xoroobaya marka cidqiga hadda la sheegayo waa hadduu addoonka asagu wada leeyahay uu qayb ka mid ah uu ku xidho cidqigii sida wejigiisa iyo gacantiisa iyo madaxiisa wax la midka amaa addoonka uu badh leeyahay banna uu nin kale leeyahay inuu barhkiisa xoreeyo taas ma aha tu ka hadlayo taa dibbay mualif ka sheegi doonaa wuxuu uhi inamaa yasixu ka asaxay cidqii min muطlaqi tasarufkii tasarufkiisa la idlaaqay wayasixu asaxaya tacliiquhu in shardi lagu xidho idaafatu inuu idaafay ilaa juzin qayb oo fayactiqu xoroobaya addoonkii kulluhu markaa fayactiqu uu xoroobaya addoonkii kulluhu suu dhan yahay wasariixu sariixu alcidqi cidqiga alfaadiisa sariixa waxaa weeye taxriirun تحريir weeye xorayn waa ictaaqun xorayn wakada waxa lamid faku raqabatin qoor waxa weeye sii daynteed ama fakinteed في الأصح walaa yaxtaaju sariixaas uma baahno ilaa niyati niyo wayaxtaaju waxaa u baahan ilayha niyadii kinaayatu ee kinaayat cidqiga kinaayadiisii wahiya kinaayada cidqiguna waxa weeye laa milka wax milki ah lii ani ima sugnayn calayka dushaada addoonyo laa sulطaana wax awood ah lii calayka kuguma lihi laa sabiila jid kuguma lihi laa khidmata khidma kuguma lihi anta adigu saa'ibatun mid waxaa tahay la sii daayey anta adigu mawlaaya kaan xoreeye baa tahay mawlahaygaa tahay mawlahan waxaa u ixtimaal laba macno bimacnaa sayid iyo mid la xoreeyey labadaba u ixtimaala halkan waxaa looga jeedaa addoonkii la xoreeyey mawle waxaa kaloo lagu iطlaaqa addoonkii lakin halkan waxaa looga jeedaa kii uu xoreeyey wakada waxaa la mida ah kullu sariixin mid walba oo cad lafdi walba oo cad baa la mid ah oo kinaayatin ama kinaayo walba oo lialaaqi alaaq u sugnaatay kinaayaadkii alaaqa iyo sariixii alaqu dhanka wuu imanaya walow qaala hadduu qowluhu odhaahdiisu ku dhaho licabdi addoonkiisa anti addoonkii ninka ahba wuxuu ku yidhi anti adigu xorratun xor baa tahay sida yacni waxuu la khidaabay haweeney oo kale sariixun mid cad weeye weliamatin addoonu ku dhaho anta adigu xurun xor baa tahay sida raggiiba ole khidaabay sariixun waa lafdiga cadkaasi walow qaala hadduu dhaho siiqadii wuxuu halkan ku tilmaamayaa cidqiga waa ruknigii saddexaad ruknigi labaad bu alif ka tegey oo catiiqi ah kii la xoreynayay waxaa loo shardiyaa un inuusan xaq bini aadan uusan ku tacalluqin xaq laazim ah sida maalan oo kale waqaf iyo rahan iyo wixii la midka ah rukniga saddexaad waa siiqada siiqadu waa laba lafdi sariix iyo kinaayo sariixiisu lafdiga cad ee sariixa waxaa weeye lafdiga taxriir iyo lafdiga ictaaq iyo faku raqaba intaaba qur-aanka ku so arooreen labadan horta faku raqaba aayaddii baaba sheegaysa taxriira faku raqaba waa aayaddii taxriira fa taxriiru raqaba laakiin cidqigu wuxuu ku soo arooray sunnada waaya qur ku soo arooray cidigu waaya alfaadda sariixda ah ee taxriirka iyo ictaaqa iyo fakiga iyo wixii laga ishtiqaaqo sida anta muctaqun anta xurun anta muxararun xarartuka iyo wixii la ah niyo uma baahna alfaadda sariix niyo uma baahno sida saraaixda oo idilba aysan niyo ugu baahnayn maadaamuu cadya oo yani macno kaluusan ixtimaalin laakiin waxaa niye u baahan kinaayaadka kinaayaadkii maxaa ka mid a ah marka alfaadda waxaa weeye maldahan ee aan caddayn sida inu dhahoo kale milki kuguma lihi addoonkiisa wuxuu ku hi milki kuguma lihi awood kuguma lihi jid kuma raacanayo khidmo kuguma lihi mid la sii daayey baa tahay anta saa'ibatun mid la sii daayey baa tahay anti mise anta anta wey anta saa'ibatun saa'ibaa tahay anta mawlaaya mawlahaygaa tahay mawlaha waxaa lagu islaaqaa sayidka iyo muctaqa iyo addoonka intaba marka maadaamu alfaada ixtimaalo ayuu kinaayo noqday iyo lafdi walba oo sariix ah ama kinaayo u ah alaaqa alfaaddii sariixa u ahayd alaaqa iyo alfaaddii kinaayaadka u ahayd alaaq o dhan halka waxay ku noqonayaan kinaayaad bay u noqonayaan maxay dhammaantood waxay tusinayaan in qaydkii milkii qofkii addoonkii laga zuuliyey hadduu addoonkiisii ninka u ah ku dhaho anti xuratun naaxor baa tahay buuhi yani wuxuu la khiaabay sida haweeney oo kale ama haweeney addoontiisii dhadig ahayd bu u anta xurun adigu xor baa tahay sida wuxuu la khiaabay ninka oo kale taasi ma sariixa mise waa kinaayo waa sariix waa sariix maxaa yeele khata'an wax macno uu yani saamayn uu ku yeelanayo ma jiro saraaxadii waa sariix midda kale khiaabkan uu kula khiaabay anta uu yidhi ayaa markaa yani ishaaradaas ayaa ka xoog badan cibaaradii alishaarat aqwa min alcibaara walow qaala hadduu dhaho ciquka addoonkiiba wuxuu ku yidhi ciquka xornimadaadu ilayka adigay kuu taallaa adigaan ku siiyey kuu bandhigay oo mase khayartuka aan ku doorgeliyey oo wana waa u niyeysto tafwiid alciqi xornimadii inuu bandhigo ilayhi addoonkii oo fa actaqa nafsahu xoreeyo fi lmajlisi majlisi ku xoreeyo cataqa uu xoroobayaa waaya halkan wuxuu ku sheegay mualifku cidqiga iyo alaaqa inay iska shabahaan tafwiidka iyo tacliiqa tafwiidka iyo hee tacliiqa tafwiidka markay iska shabahaan waxaa weeye addoonkiisii wuxuu ku yidhi xornimadaaba adigaan ku siiyey haddaad doonto ishore adaan ku wakiishay xornimadaada dabeetana majliskii la fadhiyey wuxuu idhi actaqtu nafsii nafteyda waan xoreeyey ama xarartu raqabatii saasuu hi wuu xoroobaya dalaaqan waa kale hadduu xaaskiisu ninku ku dhaho dalaaqaagii adaan kuu dhiibay isfur oy markaa isfurto way furmaysa tafwiid alaaq baa la dhahaa tanna waa marka masaaisha iska shabahaan cidqiga iyo alaaqa ayay ka tahay waayahay wuxuu walow qaala hadduu dhaho cidquka addoonyaho xornimadaadu ilayka adigay kuu taalla oo khayartuka am waan ku doorgeliyey inaad isxoraysaan ku doorgeliyey oo wanawawnayso tafwiid alcidqi cidqigii inuu bandhigay ilayhi addoonkii oo facataqa addoonkii uu xoreeyo nafsuhu naftiisa bimajlisi islaam golihii ay fadhiyeen cataqa waa u xoroobaya aw mase qaala wuxuu ku yidhi addoonkiisii actaqtuka waan kugu xoreeyey calaa alfin kun ow mase anta adigu xurun xor baad ku tahay calaa alfin kun oo faqabila dabeetana wuu aqbalay oo qaala lahu cabdu ama adoonkiiba wuxuu ku yihi actiqnii igu xoreey calaa alfin kun faajaabo dabeetana wuu ajiibay cataqa wuu xoroobaya fi lxaal isla kolkaaba wuu xoroobayaa walazimhu alfu kunkiina wuu ku waajibaysaa kunkiina ku waajibaya tanna waxa weeye waa tacliiq nin baa addoonkiisi wuxuu kun baan kugu xoreeyey kun aan kugu leeyahay ayaan kugu xoreeyey dabeetana addoonkii wuu aqbalay ama addoonkiibaa ku yidhi sayidkiisii kun igu xoree asna waa ajiibo wuxuu hi waan kugu xoreeyey isla markaaba addoonkii wuu xoroobayaa kunkiina waa lagu yeelanayaa saddexdan suuraba saddexdan suuraba tani waxay shabbahdaa haddaba khuluci khuluci bay shabbahdaa inuu soo dhaafay fii baab alkhuluc ninkii inuu gabadhiisa ku dhaho anti aaliqun bialf kun baad ku furanta haydna aqbasho way furmaysaa kunkiina waa lagu yeelanayaa ama gabadha ninkeeda ku dhahdo kun igu fur dabeetana snugu dhaho waan kugu furay kunkii ayay waxa wey gabadhii lagu yeelanayaa wayna furmaysaa waa khuluc tanna waa saasoo kale walow qaala dhaho addoonkiisuu ku dhaho bictuka waan kaa nafsaka naftaadan kaaga iibiye bialfin kun faqaala uu dhaho ishtaraytu waan falmadhabu muctamad waxaa weeye صixaةu اlbayci iibkii inuu asaxayo wayactiq uu xoroobayo fi lxaali isla markaaba wa calayhi waxaana lagu leeyahay alalfu kunkii walwalaau walaagiisiina lisayidii sayidkiisa ayaa iska leh ninbaa addoonkiisi wuxuu ku yidhi naftaadii kun baan kaaga iibiyey asna wuxu uhi waan aqbalay waan iibsaday naftaydi iibkii wuu asaxayaa addoonkiina wuu xoroobaya kunkiina waa lagu yeelanaya kunkiina waa hee lagu yeelanaya oo caqdi ayaa meeshan dhacay suur ahaan waa caqdu beec laakiin xaqiiq ahaan waa caqdi cidqi biciwad waa xorayn biciwad ciwad lagu xoreeyey xoolo lagu xoreeyey waaya kitaabo maaha tani kitaabo maaha markiiba wuu xoroobaya walaag ayaa yeelanaya sayidkiisa walaaga iska leh alwalaau liman actaq walow qaala hadduu ku dhaho lixaamilin haweenay addoonoo uur leh actaqtuki waan ku xoreeyey amase actaqtuki waan ku xoreeyey duuna xamliki uurkaaga ka suko macnaa uurkaaga maan xoraynin cataqaa haweenaydii uurkiiba way xoroobayaan walow actaqahu ay alxaml uurkii haddii uu xoreeyo cataqa uurkii wuu xoroobayaa duunahaa duuna alamati addoonta ka sukow walow kaanat addoontaa uur kale haday u sugnaatay lirajulin nin walxamlu uurkiina uu u sugnaaday liaakhara mid kale lam yactiq xoroobi maayo axaduhumaa midkood bicitqi alaakhari kii kale xorayntiisii ku xoroobi maayo wuxuu idhi ninbaa addoontiisaoo uurla wuxuu ku idhi waan ku xoreeyey actaqtuki waan ku xoreeyey ama wuxuu adigaan ku xoreeyey laakiin uurkaaga maan xoraynin labadaa suuraba ama labadaa mas'alaba addoontii iyo uurkeedaba way xoroobayaan waaya markan uu yidhi adigu waan ku xoreeyey uu iska ilaaqay iyo markan uu yidhi waxa weeye adigaan ku xoreeyey uurkaaga maan xorayn labadaba waxay ku xoroobaysaa maxaa yeelay weladkan uurkeeda ku jira waa taabic ayaduu raacsan yahay waa qayb jidhkeedii ka oo kale marka dee bitabiciyuu ku raacayaa yabutu tabcan maa laa yabutu istiqlaalan waa kii qaacidadu ahayd yabutu tabcan maa laa yabutu he istiqlaalan waaya uu xoreeyo uurkeeda xamligeedii buu xoreeyey xamligu asagu iska lahaa ayuu oreeyey lakiin ayadii muusan oraynin markaa uurkiibaa xoroobaya lakiin ayadii ma xoroobayso maxaa yeelay ayadu uurka taabico ma ahe uurkaa taabico ah walidaalik iibka hadduu addoon uurla uu iibiyo uurkii wuu raacaya tabacan laakiin uurka hadduu xoreeyo ayadu uurka taabico ma aha saa darteed uurkiibaa xoroobaya ilmihii uur ku jiray lakiin ayadii ma xoroobayso waa cagsi masaladana soo dhaafaysa hadday waxa weeye haweenaadaas uurka leh uu nin iska lahaa uurkana nin kale iska lahaa oo see lagu suurayn karaa ninkan waxa weeye asagaa addoontan iska lahaa uurka leh laakiin uurkeedu nin u dardaarmay nin buu u dardaarmay markaa uurka nin kala iska leh haddaba midkood ka kale ku xoroobi maayo haddii uu addoontii uu xoreeyey weladkii raaci maayo uurkeeda ku jiray sababtoo ah laba maalig laba nin baa kala leh uurkii iyo addoontii marka israaci maayaan halkaa inoogu joogo wallahu tacala aclam wsal allah waslm ala nabina